بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد culima waxaa jira waxay noo soo dhammaaday qaybihii kalaamku uu u qeybsamayey khabar iyo inshe markaynu eegayno labada qayboodba way noo soo dhammaadeen kolkaa laga bilaabo cashirkeennan maanta ma aha cashirkaynu qaadan doonaa khabar iyo inshe toona ma aha waxaynu qaadan doonaa waxyaabaha qasriga loo yaqaano xagga balaaqada ayaan maanta qaadan doonaa biidn illah qasriga qasrigu qasriga markaynu tilmaamayno alqasru waxa weeye arin arin lagu khasisayo ama arin arin lagu adkaynayo arin ad leedahay kaa unbaa lehe wax kalima maleh ayaa qasri la odhanaya ama loo soo dhigi doonaa kolkaa qasriga waxaynu ka baranaynaa xagga tacriifka tacriif iyo tilmaan ayuu qasrigu yeelanayaa waxaynu ka baranaynaa xagga duruuqda duruuq buu qasrigu yeelanayaa waxaynu ka baranaynaa xagga aqsaamta oo ictibaaro kala duduwan aynu u eegayno saddexdaa dhinac ayaa inoogu muhiimsan waxaynu nidhi marka koobaad qasriga waxaynu ka baranaynaa maxay xagga tacriifka iyo tilmaanta waynu ka eegi oo qasriga tacriifkiisaynu qiimayn marka xigana waxaynu eegaynaa qasrigu duruq buu leeyahay duruqda qasrigu uu yeelanayo marka saddexaadna waxaynu eegi doonaa qasrigu aqsaam buu leeyahe aqsaamta qasrigu uu leeyahay baynu qiimayn doonaa culimada qaar ba markay fanigan balaaqada akhriyayeen markay baabkan marayeen bay yidhaahdeen wax balaaqo la yidhaahdaaba ma jirto oon ahayn bay yidhaahdeen baabka balaaqada markaad balaaqada haddaad doonaysid balaaqada gebigeegu waa baabka aynu marayno waa baabkaa iyo baabaha weeyaan waxay baabkaa soo gala ayaa balaaqa ah wixii baabkaa ka baxaana martibuu meesha ku yahay balaaqabayaan la odhanin bay yidhahdeen marka imika tusaalayaasha baabkani uu faa'iideeyo aynu yaro qiimayno waxaynu arki doonaa biidni illaahi tacaala culimada qaar baa bisinka markay ka hadlayaan axkaamta bisinka laga faa'iidi karo waxay ku tilmaamaan soddon xukun soddon kun oo xukun in bisinka laga faaidn laga faa'iidaysto soddon kun oo xukun ayaa bisinka laga faa'iidaystaa soddonka kun ee xukun ee bisinka laga faa'iidaysanayo toban kun oo xukun waa xagga caqaa'idka ayay u noqdaan isku wadageeyoo soddonkaa kun soddonka kun ee xukunka laga faa'iidaysanayaa waxay ku saloobayaan waa qasriganay ku saloobayaan inta ugu badan qasrigaasay ku saloobayaan waayo qasrigu wuxuu noqonayaa qasrulqalbi wuxuu noqonayaa qasrulifraad wuxuu noqonayaa qasru tacyiin saddexdaa qasri ayaa meesha soo gelaya waa qasrulqalbi iyo qasrulifraad iyo qasru tacyiin bay noqonayaan saddexdaa qasri midkiiba toban kun oo xukun ayaa bisinka kolkaa laga faa'iidaysanayaa bay yidhahdeen kolkaa markaad bismi illaahi araxmaan araxiim tidhaa waxaan maanta arki doonaa taqdiimu maa xaquhu ataakhiir inuu qasriga soo geli doono taqdiimu maa xaquhu ataakhiir marka haddaba kii xaqa u lahaa xagga dambe in la mariyo xagga hore la soo mariyo qasri iyo xasri buu faa'iideynay qasrigaa iyo xasrigaa uu faa'iideynayo ayaa marna noqon doona qasrulqalbi marna noqon doona qasru tacyiin marna noqon doona qasrulifraad kolkaa balaaqaduba inay baabkan iyo baabah tahay ayay rag badani u arkaan ama ay ka aaminsan yihiin haddaba qasriga waxaa lagu tacriifiyaa waa takhsiisu amrin biaakhara calaa wejhin maksuus eh, takhsiisu amrin amar baa loo khaas yeelayaa biaakhara amar kale lagu khasisaya amar baad amar kale ku khasisaysaa welibana si gaaroo dee bituruqin makhsuusa ama biadawaatin makhsuusa ayaanad ugu khasisaysaa kaasaa qasri la odhanaya iminka anigoo kale ayaad isoo eegi kartaa waxaad odhanaysaa maxamed e, ku fadhiyo mooyaane wax kale maaha maxamed waa mid fadhiyo uun saasaad odhan kartaa erigan uun ah ayaa kolligiis soo geli kara maxamed waa mid fadhiya uun markaad maxamed waa mid fadhiyo uun tidhaa waxaa jira qof baad khasisaysaayod wax gaara uun siinaysa ood leedahay wax kalaba male maxamed ninka la yidhaha waxaad siisay maxay fadhi unbaad siisay maxaad u diidaysaa markaa maxamed waa mid fadhiyo un haddaad tidhaa maxaad u diidaysaa taagnidiibaad u diidaysaa oo jiifkiibaad u diidaysaa oo waxyaabo badan oo kale ayaad u diidaysaa keliya waxaad u ogoshuhuun maxay fadhi unbaad u ogoshahay wax kale maaha haddaba la soco oo midi waa maqsuur midina waa maqsuuru calayhi wa maqsuur iyo maqsuuru calayhi ba alle kolley la kala odhan doonaa oo labada daraf ee qasrigu ka kooban yahay weeye waa maqsuur mid la gaabinayo iyo maqsuuru calayhi mid lagu dul gaabinayo mid waa mid la gaabinayo midna waa mid lagu dul gaabinayo aayaddan qur'aankaa bal u fiirso wamaa muxammadun ilaa rasuulun buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa muxammadun ilaa rasuulun maxamed wuu dhimanayaa weeyaan allah eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam markii laga hadlayay wamaa muxamedun ilaa rasuulun eeg macnaha imika inoo muuqanaya sida fudud waxa weeye wamaa muxamedun ilaa rasuul maxamed ma aha rasuul mooye wax kale risaalada nebiga la siiyey ujeeddada laga leeyahay waa geeri geeri baa looga jeedaayo nebigu inuu geeriyoonayo ayaa la doonaya dadka in loo sheego wamaa muxamedun ilaa rasuul macnaha la doonayaa nebigu inuu dhimanayaa la doonaya in la sheego oon geerida marnaba laga difaacaynin aayadda kasii dambaysa bal akhri qad khalat min qablihi rusul hortiibay rusushii geeriyootay kolkaa inay aayadda kolkaa geeri tahay waad fahmaysaa wamaa muxamed ila rasuul haddee nebiga risaalo ayaa loo ogolaaday aayadda xasba daahir markaynu eegno risaala loo ogolaaday maxaa nebiga loo diidan yahay tilmaamo badan oo kalea loo diidan yahay maxaa ka a tilmaamaha idaafi haddaynu ka dhigno waxaa loo diidan yahay rasuulka waaritaan sifada aayadda qur'aankii ay rasuulka u diideysaa waa waaritaanka wamaa muxamedun ilaa rasuul nebigu ma waarayo nebigu rasuul mooye wax kale ma aha qof waaraya ma aha nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada ayaa siday u jeclaayeen rasuulka jacaylkiibaa gaadhsiiyey heer ay rasuulka ku bakhaylaan ay yidhaahdiin nebigu dhimanba maayo hadda way ogyihiin inuu geeriyoonayo laakiin jacaylkiunbaa heer gaadhsiiye ay aaminaan naftoodu inuuna geeriyoonaynin markaasay aayadda qur'aankii ku soo degtay wamaa muxamedun ilaa rasuul kolkaa waaritaanka nebigu waa sifo waaritaankuya looma ogola ooma waarayo nebigu laakiin sifada loo la siiyey waa maxay waa alrisaala kolkaa wuu geeriyoonaya weeyi haddaba kaasi waa duruqdii qasrigae bal amhiladeennan aan eegno amhilada uu fanigu qaadan doono ama qasrigu uu qaadan doono aan eegno qasrigani wuxuu u shaqeeyaa culima sida dhaartoo kale ayuu u shaqeeyaa waa tawkiidka xagga balaaqada ugu macnaha badan weeye mar kastood qasri aragto laba jumlo ayaa meesha wada yaalla jumla ihbaatiya iyo jumla eh, manfiya ayaa meesha yaalla jumlo muhbad ah iyo jumlo manfiya meesha wada yaalla haddaan idhaahdo wamaa muxamedun ilaa rasuul rasuulka wax loo sugayaa jira oo arisaala ah rasuulka wax laga anfinaya ayaa jira oo maxay ah eeg maxaa laga anfinaya rasuulka alkhuluud baa laga anfinaya inuu waaruu dunida ku waaro ayaa laga anfinaya kolka daa'iman haddaad aragto dariiq jumlooyinkan qasriga ah laba jumlo macnahood buu wada sitaa qasrigu waana balaaqada af carabiga in halkii jumlo ay maxay xambaarsan tahay laba jumlo ugu yaraan macnahoogii inay sidato laba jumlo jumlo sheegan iyo jumlo aan sheegnayn oo meesha ka maqan laa yafuuzu ma liibaanayo ila almujiddu nin dadaala mooye nin kale liibaani maayo laa yafuuzu liibaani maayo ila almujiddu nin dadaala mooye nin kale haddaba halkan iminka qasri baa ku jira dariiqa qasriga faa'iidaynayaana waa annafyu wa ilaa waxaa la yidhahdaa annafyu wa ilaa nafyiga laadaas hore faa'iidaynaysa ilaadan dambe mustafnaha ah ee wax soo reebaysa labadaa marka laysku daro hadda ilaa keligeed maaha qasri nafyiga kelidiina maaha qasri marka labadaa laysku daro annafyu maca ilaa marka laysku daro ayuu kasoo boodaya halkaa dariiq loo yaqaan dariiqulqasri oo sida dhaarta oo kale u shaqaynaya laa yafuusu ma liibaanayo ila almujiddu dadaalo mooye wax kale ma liibaanayo haddaba sifada fawzka ah ayaa maqsuura oo waa la gaabinayaa yaa maqsuuru calayhiya oo lagu dul gaabinayaana almuddu ayaa maqsuuru calayhi oo lagu dulgaabinaya haddaba maqsuurka looma ogola cidan maqsuuru calayhiga ahayn maqsuurka ka la gaabinayo looma ogola meelaan maqsuuru calayhiga ahayn imika laa yafuuz markaan soo qaata ma liibaanayo ila almujidu dadaale mooye wax kale yaa maqsuura baan idin yaa la gaabinayaa fawskaa la gaabinaya yaana lagu dulgaabiyo keliya yaa iskale almujidu kolkaa maqsuurkaa looma ogola cidan mujid ahayn inuu yeesho nin dadaalaya cidan ahayn oo liibaan yeelan kartaa ma jirtay ka dhigan tahay hadda la soco maqsuuru calayhiga isaga lama gaabinayo mujidiga looma diidayo waxba sow fawskan ma yeelanin waxyaabo kalena wuu yeelan karaa laakiin fawska cidda yeelanaysa ayaa mujidu u noqon karta cid kale ma noqon karto aduu ma sheegan kartid haddaad tahay mumin ma sheegin kartid haddaad tahay kasilaan keliya waxa loo ogol yahay un kaa ilaada daba dhacay inuu yidhaahdo iska leh sifada hore laa yafuuzu ma liibaanayo ila almujidu dadaalaha mooyaane haddaba hadalkani laba macno ayuu xambaarsan yahay kow liibaanta ka iskale ayaa laynoo sheegay oo waa mujidu ka aan liibaanta lahayna wuu inoo sheegan yahay dee dalaalo kale uu inoogu sheegay oon manduuqiyo ahayn waa maxay ka aan liibaanaynin waa kaslaanka ama muhmilka ma iyagu ma liibaanayaan ka dhigan tahay halkan kolkaa dalaaladani waa dalaalo waadixa oo luqa alcarabiya ay sidaa kugu tusayso weeyaan saasay kuu tusaysaa labada macnoba fuqahadu in badan bay ka hadlaan fuqahada shareecadu in badan bay ka hadlaan dalaalooyinkan talow ma waxaynu qaadanaynaa un dalaalada manduuqada ah mise xataa taa mafhuumada ah waynu qaadanaynaa qasriga markaad joogto xaaji labada dalaalaba waad qaadan qasri baabkan qasriga markaad joogto labada dalaalaha kala reebin labadaba isla qaado laakiin dalaalooyinka qaaran la qaadan baa jira dee dalaalooyinka qaaran la qaadan baa jira oo meelo badan aad amaad ku aragtiin ama siyaabo kale aad u aragtiin walaa tukrihuu fatayaatikum cala albiqaa in aradna taxasunan shardigaas iminka waa in aradna taxasunan waa lilikmaal hamoodin wax kale inuu yahay walaa tukrihuu fatayaatikum hablihiina ha ku qasbina cala albiqa inay sina sameeyaan ha ku qasbina oo sina qasar ku sameeya hablaha ku odhanina in aradna taxasunan hadday dhowrsooni doonayaan ma odhan kartaa inantu hadday xumaato ilan ilaahay wuxuu ku war inanta sinaha ku qasbin hadday dhowrsooni doonayse hadayna dhowrsooni doonaynin anugan ku qasbayaayo ilaahay ima diidin maad odhan waa lilikmaal kolkaa maya ma odhan kartid kolkaa dalaalooyinka kollay usuulka marka la joogo waa la qiimayn doonaayo waa la qiimeeyaa shuruudda waa saas oo kale sida dalaalada loo qiimeeyo ayaa shardiga la qiimeeyaa shardigani talow muxuu faa'iideynayaa baa la maa macna hada shardi inama alxayaatu noloshu tacabun waa daaluun noloshu gebigeeduba waa daal noloshan aad doonayso markaad raadinayso adduunyada markaad raadinayso nolosheeda daal weeyaan ha dhibsanin markaad maalin daasho markaad haraado markaad gaajooto ha is odhanin maxaa la daalay noloshaa gebigeeduba saasa inaad marna daasho marna yara nasato nolosha ka samaysan dunida gebigeeduba waa maja oo toosnideeduba qalooceebuu ku jiraa waynagii soo maraynay haddaba inama alxayaatu tacabun iminka dariiqa qasriga faa'iideynaya maaha nefyi iyo ilaa oo hadalka nefyi iyo ilaa kuma jiro laakiin maanta wuxuu noqonayaa dariiqa qasriga faa'iideynaya kelmadda inamaa ah inamaa waxaa la jiray ereyga inna ihi waa xarfu tawkiid baa la odhan jiray laakiin hadday maa ku biirta maadaa kaafaa loo yaqaanaa inta badan af carabiga eh hadday ay noqoto eedaatulxasri ama waxay noqonaysaa dariiq min duruqi lqasri kamida bay noqonaysaa inama alxayaatu noloshu tacabun waa daalun iminka maqsuurku waa keeka la gaabinayaa waa alxayaat baa la gaabinaya aw ilmaqsuuru calayhigu ka lagu dul gaabinayo ee isaguni sifada hore yeelanayaana waa kee waa tacab haddaba nolosha gebigeeduba maxay unba iska leh maxay tahay gebigeeduba daalunba weeyaan kolkaa noloshaasi waa maqsuur noloshu waxaan daalahayn ma noqon karto noloshu inay raaxo tahay baa la anfiyayaa waxaana la sugayaa noloshu inay daal ka samaysan tahay inama alxayaatu tacabun yaa maqsuura alxayaa yaa maqsuuru calayhi tacabun waxaa la yidhaahdaa maqsuuru calayhigu ilaa marka hadalku uu wato waa ilaada kaka dambeeya inamaa markuu aayahay dariiquna waa ka ugu dambeeya hadalka tacabkaasaa maqsuuru calayhi aad ka dhigaysaa inama alxayaatu noloshu tacabun waa daaluun alardu dhulku mutaxarikatun way dhaqdhaqaaqaysaa laa haabitatun mase sugnaa dhaqdhaqaaq bay dhulku samaynaysaa alardu mutaxarikatun laa haabitatun haddaba alardu mutaxarikatun markaynu nidhaa dhulku u dhaqdhaqaaqaya laa thaabita ariiqa lagu gutay waxa weeyaan cadaf laadaas xarfulcadafka ah ee haabitada cadfaysa ee mutaxarikada hore ku cadfaysa cadafka laa wax lagu cadfo waa duruqulqasri buu ku jiraa waxna waa la ogolyahay waxna waa la diidaya alardu dhulku mutaxarikatun way dhaqdhaqaaqaysaa laa haabitatun mase sugna oo wax sugan ma aha dhulkii alardu mutaxarika laa haabita hadaba ka imika la gaabinayo ee maqsuurki ihi muxuu noqonaya alardu mutaxarika baa tidhi dhulkii waa mutaxarik yaa maqsuuru calayhi hadalkan ka ah laa haabita maaha ardadan ayaa maqsuura maqsuuru calayhiguna waa mutaxarika dhulka gebigiisa waxaa lagu gaabinaya inuu dhulku dhaqdhaqaaq samaynayo waxaana la anfinaya kii la anfinayay baa maanta sheegan inuuna haabit ahayn una deganayn ee uu dhaqdhaqaaq sameeyo ayaa la sugaya waa qadiyad in badan kolley ay ka doodi jireen dhulku dhaqdhaqaaq ma leeyahay mise dhaqdhaqaaq ma leh kolkaa miyuu dhaqdhaqaaqaa mise dhaqdhaqaaq ma sameeyo waa qadiyad in badan ay ka doodi jireen laakiin qolada wadaadada doodaa markay galeen rag badan baa dhinaca kale uga tuuray waxaa kamid mid ahaa muftigii masar oo kale markuu masaladaa ka hadlayay si kaleu udhigay xaaji wuxuu ihi dhulka waxbad moodaa siday daruuruhu usocdaan oo kale inuu usocdo buu yihi tab timeka daruuruhu usocdaan maad aragteen tabtaasoo kale dhulka usocdaa buu yihi sheekh bal xageed ka keentay baa lagu yidhi o wuxuso kan ilaahay qur-aanka iigu sheegay yidhi wa aayadde tamuru jiba mara saxaab maay yoma tamur yoma tamuru lardu shukran wljibaal taxsabuhaa jaamida wahiya tamuru mara saxaab aayaddaasuu keenay wuxuu ihi waljibaal taxsabuhaa buuraha waxaad u malaynaysaa jaamida inay iska taagtaagan yihiin ad inagu waxaan moodaynaa bui buuri inay taagan yihiin laakiin wahiya tamuru mara saxaab sidaa daruuruhu u socdaan oo kale u socdaan buu yidhi kolka aayaddaasi waxay tusaysaa buu yihi dhulku inuu sidan daruuraha u cararayo sheekha waxaa iskaga yardhex khaldamay kolkaa aayadda siyaaqeyga markaad eegeyso siyaaqeygu wax badan buu aayadda ah ayuu nusuusta kaaga taraya kolkaa qiyaamaday ahayde markay qiyaamadu dhacaysay ahayde sheekh imika kale ma ahayn dee imika lagama hadlaynin alardu dhulku mutaxarikatun waa mid dhaqdhaqaaq samaynaysa laa haabitatun mid sugan oo laakiin si un joog u joogta ma aha cadafkiibuu haddana soo celinaya malardu dhulku ma aha haabitatun mid sugan bal mutaxarika waa mid dhaqdhaqaaqaysa cadafkaa bal baa imika layskugu cadfay maqsuurku waa ardada maqsuuru calayhiguna waa haabitada kolkaa bal weeyaan xarfulcadafkaa iminka qasriga faa'iideynaya malardu ma aha dhulku haabitatun mid sugan laakin mutaxarika waa mid dhaqdhaqaaqaysa cadaf kaluu keenay oo laakin ah saddexdaa tusaale ka saddexaadka afraadka shanaad qodob qura ayay wada yihiin oo cadaf baa la ayaa qasriga faa'iideeya kalixaad ee ugu dambeeya bal haddaan eegno cala rijaali raggii alcaamiliina shaqaynayey oo keliya ayaanu nuhni ammaanaynaa ragga shaqeeya oo keliya ayaanu ammaanaynaa kolkaa qasri baa ku jira qasrigaasina waa maxay jaar iyo majruurka cala rijaal ah miyaan laga soo qadimin ficilka nuhnia ah? ficilka nuhnia ah waa laga soo qadimay haddaba muxuu faa'iideynayaa qadimaadda cala rijaal la soo qadimay waxaa lagu leeyahay kullu shayin oo xaquhu ataakhiir haddii la soo qadimo shay kastoo xaq u lahaa xagga dambe in la dhigo hadii la soo qadimo qasri buu faa'iideeyaa sida dhaarto kale u shaqeynaya waa iyaaka nacbudu oo kale maxaad ku macnaysaa iyaaka nacbudu iyaaka adiga uun baanu nacbudu ku caabudaynaa ilaahu aduun baanu ku caabudaynaa kolkaa jumladani waa laba macnay ku koobsatay inaad midaad caabudaysaana u jiro waxaadan caabudayninna ay meesha jiraan bay meesha ka garanaysaa ilaahw adiga waanu ku caabudi waa ta la sugayo te la anfinayaana waa maxay adiga kayr caabudi mayno hadda iyaaka nacbadu iska ilaali inay badu kaa kor dhabanto iyaaka nacbadu haddaad tidha waxa weye ilaahu kelidaa un baanu dafiraynaa cid kasta waanu caabudi laakiin ilaahu adiga ku caabudi mayno weeyaan haddaad iyaaka nacbadu tidhaa waa khatar kolkaa iyaaka nacbudu dhe xaraka la bedelay macnaha xoog bay u bedeleysaa oo wax weyn bay macnaha ka bedeli kartaa xaraka haddii la bedelo cala rijaali ragga alcaamiliina shaqaynaya un baanu nuni ammaanaynaa haddaba bismi illaahi araxmaan araxiim jaar iyo majruurkaasi halkuu ku tacaluqayo haddii xagga dambe laga dhigo waxay noqonaysaa cala rijaal alcaamiliina nuni oo kale cala rijaal alcaamiliina nuni bay la xeer noqonaysaa kolkay kaa la xeer noqotana maxaa meeshaa ka soo baxaya markay kan la xeer noqoto dee qasri baa ka soo baxaya qasriga qaybihiisiina kitaabkeenuba kama hadlayo qasrulqalbigi iyo tacyiinkii ifraadki wixii kama hadlayo kitaabkeenu albax idaa ta'amalta markaad ka fikirto alamhilata saabiqa tusaalayaasha hore markaad ka fikirto ra'ayta waxaad arkaysaa ana kula mihaal tusaale kaste oo minha amhiladan ka midihi yatadamanu inuu koobsaday takhsiisa amrin amar lagu khasisayo biaakhara mid kale falmihaalu lawal namberka koobaad yufiid wuxuu faa'iideynayaa takhsiis alfawz in liibaanta lagu khasisayo bilmujidi dadaalaha bimacnaa ana alfawza liibaantu khaasun waxay khaas ku tahay bilmujidi dadaalaha laa yatacadaahu ma gudbayo ilaa siwaahu isaga waxaan ahayn uma gudbayo wlmithaal athaani numberka labaad yufiid wuxuu faa'iideynayaa takhsiis alxayaat in nolosha lagu khasisayo bitacabi daal bimacnaa ana alxayaata noloshu waqfun waxay ku dul taagan tahay cala tacabi daal laa tufaariquhu kamana faaruqdo ila raaxa raaxa uma faaruqdo wahakadaa saasoo kalunbaa yuqaal la odhanaya fii baqiyati alamila amilada soo hadhay waidaa aradta markaa damacdo an tacrifa inaad sheegto manshaa haada takhsiis takhsiiskani halkuu ka abuurmay ama uu ka dhashay filkalaami kalaamka dhexdiisa kafaaka waxa kugu filan an tabxaa inaad raadiso fi lamhilati amhilada qaliilan wax yar khud waxaad qaadataa almithaal awl namberka koobaad maalan waxdif minhu waxaad ka xadaftaa adaatay annafyi wاlistina nafyiga iyo istinaha ka jar waa namberka koobaad laada iyo ilaada ka jar tajidu waxaad heli ana taksiisa taksiiskiio qad zaala minhu ka baaba'ay wa kaanahu waxaabad moodaa lam yakun inuuna jirin taksiisba idan haddaa annafyu nafyiga iyo walistinaau istinahu humaa iyaga ayaa wasiilatu taksiis wasiilada la wax lagu khasisaa ama ariiqii taksiiska wa yumail hadihi ariiqa wabimili hadihi ariiqa dariiqadan oo kale ayaa tastaiic awoodu leedahay an tudrika inaad ku haleesho ana wasaa'ila takhsiis wasaaisha takhsiiska fi lamhilati baaqiya tusaalayaasha kale hiya inamaa inay tahay walcadfu bilah aw bal aw laakin inay tahay wataqdiimu maa xaqahu taakhiir kii xaqa u lahaa xagga in la mariyo xagga la mariyo inay tahay wayusami waxay ku magacaabaan culamaau lmacaani culimada cilmiga macaaniga ka waranta atakhsiis almustafaad takhsiiska laga faa'iidaysto min hadihi lwasaa'il bilqasri bay ku magacaabaan wayusamuuna waxay ku magacaabaan alwasaa'ila nafsaha wasaaisha faa'iidaynaysa nafteedana uruq alqasri bay ku magacaabaan ارجع waxaad dib ugu noqotaa إلى alamhilati tusaalayaasha lixda ah maratan ukhraa mar kale wabxad fiiha waxaad ka raadisaa waaxidan waaxidan mid mid u raadi tajid waxaad heli doontaa almutakalima hadluhu في lmithaali alawal namberka koobaad yaqsuru inuu gaabinayo alfawza liibaanta cala almujidi liibaanaha in lagu dul gaabinayo haddaba falfawzu fawsku maqsuurun waa mid la gaabinayo walmujiduna maqsuuru calayhi waa mid lagu dul gaabinayo wa humaa labadoodaana duruqaa alqasri baa la yidhahdaa darafaa alqasri baa la yidhaahdaa labada daraf ee qasriga walamaa kaana alfawzu fawsku markuu noqday sifatan tilmaan min asifaati tilmaamaha ka mida walmujidu dadaaluhuna huwa lmawsuufu kii ku tilmaanaa bi haadihi sifa kaana alqasru qasrigu wuxuu noqonayaa fii hada almithaal qasru sifa calaa mawsuuf ifadii baa la gaabiye oo mawsuufkii lagu gaabiyey bimacnaa ana sifata sifadu laa tatacaddaa ma gudbayso almawsuufa la sifeeyaha ilaa mawsuufin aakhar uma gudbayso wataraahu waad arkay fi lmithaali haani nambarka labaad yaqsuru alxayaata nolosha kiioo gaabinaya calaa tacabi tacab ku gaabinaya faalxayaatu maqsuuratun weeyi wa tacabuna maqsuurun calayhi weeyi walamaa kaanat alxayaatu markay noqotay mawsuufatan wa tacabuna sifa laha kaana alqasru wuxuu noqday fi lmithaal qasru mawsuufin calaa sifa baa kana loo odhanaya bimacnaa ana almawsuufa ka la tilmaamaya laa yufaariqu ma faaruqo sifata tacab tilmaanta tacabkaa ah ma faaruqo ilaa sifati raaxa uma faaruqo walow annaka adigu haddaba tadaberta haddaad ka fikirto jamiica amilati lqasri qasriga amiladiisa oo dhan minha jamiica amilati lqasri maa dukira minhaa kii la sheegay huna halkeenan iyo wamaa lam yudkarka aan la sheeginba haddaad ka fikirto la wajadta waad heli doontaa kulla mihaal tusaale kaste yashtamil isagoo koobsaday calaa maqsuur mid la gaabinayo wa maqsuur calayhi mid lagu dulgaabinayo wa wajadta alqasra qasrigana waad heli laa yakhlu isagoon ka madhnayn can xaalin xaalad min alxaalayni laba xaaladood asaabiqayni ee hore ka mid a fahuwa imaa qasru sifa calaa mawsuuf inuu yahay wa imaa qasru mawsuuf calaa sifa inuu yahay waidaa aradta markaad damacdo an tacrifa inaad garato dawaabida qawaacid tusahilu calayka kuu sahlaysa macrifata kullin mid kasta gerashadiisa oo min almaqsuuri la gaabiyaha iyo waalmaqsuuri calayhi lagu gaabiyaha ah fii kulli maa yaridu calayka wax kastoo kugu soo arooraya fandur waxaad eegtaa ila alqawaacid alaatiya qawaacidda soo socota tajidu daalika arrinkaa waad helaysaa mufasalan kii oo la faahfaahiyey si weyn baad helaysaa arrinkaa oo loo haddaba culima waxaa jira qasrigii baynu u qaybinay qasru sifa calaa mawsuuf iyo qasru mawsuuf calaa sifa labadaa qasri baynu qasrigii u gaabinay qasru sifa calaa mawsuuf iyo qasru mawsuuf calaa sifa horta waxaan kuu sheegayaa af carabiga ma jiro qasru mawsuuf calaa mawsuuf ma jiro qasru mawsuuf calaa mawsuuf carabiga ma jiro ismaba qaadan karaanba dee waxaa kaloon jirin qasru sifa calaa sifana ma jiraan sifa sifa lagu gaabiyaana ma jirto waxaa jiri doona sifo mawsuuf lagu gaabinayo ama mawsuuf sifo lagu gaabinayo kolba ka la gaabinaya waxna loo diidan yahay waxna loo ogol yahay sidaa fahma maqsuurka kolba ka noqonaya ayaa horta wax loo diidan yahay ama wax loo ogol yahay maqsuur yaa noqonaya iminka numberka koobaad laa yafuzu ila lmujidu yaa maqsuur ahaayoo la gaabinayay fawz yaa maqsuuru calayhiga ahayo lagu dul gaabinayay haddaba maqsuurku faws weeyaan muuna liibaan ahayn uu qofu yeelanayo dee waa i markaa ah. fawsku waa sifo waa tilmaanaad qaadanayso dadaaluhu miyuuna qof ahayn sifo qaadan karaa dee waa mawsuuf oo waa ka sifada qaadanaya kolka qasriga noocaasa maxaan odhan karnaa waa qasru ifatin qasru ifatin qasru ifatin calaa mawsuuf baan odhanaynaa ar maxaynu nidhahnaa qasriga noocaasa qasru calaa mawsuuf haddaba ma mawsuufka wax loo ogol loo diidaya mujididu wax ma loo diidaya mise sifada fawska wax loo diidaya bal kala eega imika ma fawskaa wax loo diidaya mise mujidu baa wax loo diidaya mar kasta maqsuurkaa loo diidaya oo fawskaa waxaa loo diidaya fawskaa inay cid kala yeelato oon ayo ahayn oon mujiduga ahayn laakin mujidugu waxyaabo badan buu yeelanaya faws buu yeelanayaa oo qosol buu yeelanaya tilmaamooyin badan buu yeelan karaa mujiduda dambe mujiduda dambe waxba looma diidayo kolba waxaan wax loo diidaya ka maqsuurka ah inama alxayaatu tacabun markaan idhaa yaa maqsuura alxayaa yaa maqsuuru calayhiya tacabkumuuna sifa ahayn uu qof qaadanayo xayaataduna mayna sifadan tacabkaa ta yeelanaysa ahayn kolkaa xayaatadiima ma sifa mise waa mawsuuf waa mawsuuf tacabkuna waa sifa kolkaa maxaan qasriga halkaa ku jira odhanaya qasru mawsuufin alaa i qasru mawsuufin calaa sifatan markaasoo kale odhanaya waa mawsuufkiibaa sifadii lagu gaabinaya iminka adduunka oo mawsuufka ayaa loo diidaya tilmaamo inuu yeesho aan tacab ahayn laakiin tacabka looma diidayo ma lihid ma adduunyun baalaad odhanaysa mise aniguba maanan lahayn aniguba waan leeyahay tacabka waxba looma diidayo maqsuuru calayhiga daa'iman waxba looma diidayo maqsuurka weyka wax loo diidaya wahaakada alqawaacid aw lkhulaasa alqasru qasi hadda u fiirso intaanan halkaa ka bixin inaad fahamtay iyo in kale hal aayad baan kugu weydiinaya welibana safkaa wejigayga hore joogaan weydiinaya hal aayad baan idin weydiinayaa culimo wamaa muxamedun ilaa rasuulun markaan idhaa yaa maqsuur ah oo la gaabinaya yaa si maqsuuru calayhiya oo wax lagu dul gaabinaya wamaa muxamedun ilaa rasuulun safkaa wejigayga horun baan labada dhinac wamaa muxamedun ilaa rasuulun yaa maqsuura oo la gaabinaya yaa maqsuuru calayhiya oo lagu dul gaabinaya haya axmed muxamed baa maqsuuru calayhiya may muxamed waa maqsuur haye yaa maqsuuru calayhiya rasuulka ilaa daba dhaca ayaa maqsuuru calayhiga la yidhaah su-aal an qasriga labaynu uqaybinay waxaynu qasru sifa calaa mawsuuf in sifa la gaabinayo mawsuuf lagu dul gaabinayo iyo qasru mawsuuf calaa sifa in mawsuuf la gaabinayo sifa lagu dul gaabinayo labadaa waa midkee iminka wamaa muxamedun ilaa rasuul ma qasru sifa calaa mawsuuf ba mise qasru mawsuuf calaa sifa maxaad tidhahdeen waa qasru mawsuuf calaa sifa okay waa sax weeye ka warantiin yaa wax loo diidan yahay yaase isaga waxba loo diidanin ma muxamed baa wax loo diidan yahay mise rasuul baa wax loo diidan yahay risaalada ayaa wax loo diidan yahay muxamed baa loo diidan yahay sifa aan risaalada ahayn inuu yeesho laakiin rasuulnimada looma diidayo maxamedun baa iskale maaha macnuhu risaalada mayna nebiye kale lahayn war badan oo rasuuli mayna jirin way jiraan kolkaa daa'iman maqsuuru calayhiga waxba isaga looma diido laakiin maqsuurka unbaa wax loo diidaya kolkaa waxaa loo diidayana cashirkeenna soo socdaynu kaga hadli doonaa oo waxaynu odhan doonaa idaafi iyo iyo xaqiiqi baynu uqaybin doonaa kolka waxa la diidaya wuxuu noqonayo cashirka soo socda ka hadli doona waxi daafiya iyo xaqiiqiya baynu ukala saari doona biidn illah alqawaacid alqasru qasrigu takhsiisu amrin waa amar in lagu khasiso biaakhare amr kale ayaa lagu khasisayaa biariiqin ariiq baa la isticmaali dariiqa oo maksuusin maksuusa dariiq khaasa dariiqa khaaskii waa afartaa dariiqan soo marnay duruqu lqasri qasriga duruqdiisa almashhuura caankii ihi arbacun waa afar afar arrimood weeyaan duruqda qasriga ee caanki ihi duruqu lqasri almashhuuratu arbacun may la socotiin hadda halkaa culima arbacun buu yidhi arbacatun maxaa loo odhan waayey intaa ma ka jawaabi kartiin duruqu lqasri almashhuura arbacatun muxuu odhan waayey arbacun buu yidhi maasha alla sheekh ismaaciil baa ka jawaabay sheekh ismaaciil waan waan maqlayaa jawaabtaada qolada xaqiiqile maaha waxa weeye waxa la eegaa macduudkaa la eegaa hadduu macduudku dhadig yahay labbaa laga dhigaa iminka duruqdaa dhadiga sidaa darteed maadaamay duruqdu dhadig tahay waa inaad arbacada lab ka dhigtaa oo tada ka daysaa ood arbacun tida arbacatun ma odhan kartid markaa duruqu qasri qasriga duruqdiisa almashhuura la yaqaana arbacun waa afar ka koobaad waa annafyi walistinaa wahunaa halkeenan yakunu lmaqsuuru calayhi maqsuuru calayhigu wuxuu noqonaya ka wax lagu dulgaabinaya bada maa bacda adaat listina aadaat listinaaga ilaaga a ka daba dhaca ayaad maqsuuru calayhi oo dhan inamaa weyi badu ka labaad wayakunu lmaqsuuru calayhi ka wax lagu dulgaabinaya wuxuu noqonayaa muaharan mid xagga ugu dambaysa la dhigo wujuuban waajibnimo jiimka waa alcadfu bila in laa lagu cadfo ow bal ow laakin fain kaana alcadfu bilah hadduu yahay laaka lagu cadfayo kaana almaqsuuru calayhi maqsuuru calayhi wuxuu noqonayaa muqaabilan midka qaabilaya limaa bacdaha ka iyada ka dambeeya alardu mutaxarika laa haabita markaa tidha haabitada ereyga qaabilaya ayaa maqsuuru calayhiya oo mutaxaria ah mutaxarika ah ayaa maqsuuru calayhiya wain kaana alcadfu bibal hadduu yahay aw laakina kaana almaqsuuru calayhi wuxuu noqonayaa maa bacdahumaa kaka dambeeya ma alardu haabitatu marka dhulku ma sugnaa bal mutaxarika yaa maqsuuru calayhi yo wax lagu dulgaabinaya mutaxarikadan ayaa lagu dulgaabinaya taqdiimu maa kiibuu ku in la qadimo xaquhu xaqiisu atakhiir uu ahaa wa hunaa halkan yakuun wuxuu noqonaya almaqsuuru calayhi huwa lmuqadam maqsuuru calayhiga wax lagu dulgaabinaya marbanka xagga hore la marinayuu noqonaya yanqasimu lqasru qasrigu wuxuu u qeybsamaa biictibaari darafayhi labada daraf markaan eegno oo maqsuurka iyo maqsuuru calayhiga ah wuxuu u qeybsamayaa likulli qasrin qasri kastaa wuxuu leeyahay darafaani laba daraf waa maqsuur mid la gaabinayo iyo wa maqsuuru calayhi mid lagu dul gaabinayo yanqasimu lqasru qasrigu wuxuu u qeybsamaa biictibaari darafayhi qismayn ilaa qismayn in la yidhaha baa kasii habboonayd lakiin dhib maleh waa qasru sifa calaa mawsuuf sifaa la gaabinayaayoo mawsuuf baa lagu dul gaabinaya iyo qasru mawsuuf calaa sifa mawsuuf baa la gaabinayaayoo sifa lagu dul gaabinaya taqsiimu lqasri xaqiiqiyin wa idaafiyin intani waa cunwaan waa cashirka dambaynu leenahay xaqiiqi iyo idaafi bal hadda aan kala eegno waxaad eegtaa waxaa lagu yidhi wamaa muxamedun ilaa rasuulun baa la yidhi wamaa muxamedun ilaa rasuulun hadi qasriga haddaan xaqiiqi ka dhigo iyo haddaan idaafi ka dhigo labada macnu kala yeelanaya eega hadda qasriga wamaa muxamedun ilaa rasuulun ku jiraa ma xaqiiqi ba mise waa idaafi bal labada macnuu kala yeelanaya qiimee wamaa muxamedun ma aha muxamed ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale haddii qasriga aan xaqiiqi ka dhigo waxaan u macnaynayaa nebi maxamed tilmaan male aan ahayn risaalada aan rasuulnimo ahayn tilmaanoo dhan ka anfi markaa wax alla wixii tilmaanta ahaa tilmaamaha maxaa ka mid a ah? nebi maxamed ma fadhiisto waayo fadhigu waa tilmaana u diide risaalobaa loo ogolya wax tilmaana nebi maxamed ma fadhiisto oo ma seexdo oo wax ma cuno oo ma soo jeedo ma qoslo ma ooyo ma dhinto ma noolaado eg hat tilmaan oo dhan u diid wax tilmaanaba u diid aan ahaynta halkaa ku sheeganee risaalada ah wamaa muxamedun ilaa rasuul nebigu tilmaanuu leeyahon risaalo ahaynba ma jirto haddii qasriga xaqiiqi laga dhigo wakaa haddii qasriga idaafi laga dhigana idaafi haddii laga dhigana oo qasrigu waa idaafi la yidhaah qasriga idaafigi wuxuu noqonayaa nebi maxamed looma diidayo wax kasta e eh, wax gaaroo laga hadlayay baa loo jeedaa kolka waxa laga hadlaya waxa weye geeri nebiga ayay saxaabadu geerida kala kala eh, kala bakayleen markaa geeridaa nabiga loo diidaya wamaa muxamedun ilaa rasul nabiga waxa loo diidayaa ma aha sifooyinkii adduunka ka dhici jiray oo dhan ee waxa weeyaan keliya maxay keliya maxay wey waxaa nabiga loo diidaya war waa mawd eeg eh, waarid khulud khuluud baa nebiga loo diidaya waarid baa nebiga aanu loo ogolayn oo nebi maxamed sifada waarida ah ma yeelanayo maxaana loo ogol yahay markaa dee wixii sifo ahaa en taa ahayn oo dhan dhimasho waa loo ogol yahay risaalo waa loo ogol yahay waxyaabo badan baa loo ogol yahay haddaba aayadda qasrigeega ma xaqiiqi baan ka dhigaa mise idaafi idinkaan idin weydiiye idaafi mooye xaqiiqi ma noqon karaba xaqiiqi muu noqon karaa ma odhan kartaa nebi maxamed ma seexan jirin ma odhan kartaa ma guursan ma guursan jirin ma odhan kartaa ma qosli jirin ma odhan kartaa mana noolayn mana mana dhimanin sifooyin xanta iska soo horjeeda xaqiiqiga ku jira xaqiiqigu af carabiga waa naadir heer waxa soo gaadhin ragga qaar ay anfiyaanba xaqiiqigu wuu jiraa laakiin waa naadir naadir naadir qasriga xaqiiqiga la yidhaha aadna runtii wuu dhib badan yahay waxaa la eegaa haddaba haddaan idhaa inamaa ana qaacid baan idhi inamaa ana qaacid qasrigaa iminka inamaa baan ku faa'iideeyey oo dariiqu waa inamaa inamaa ana qaacid baan idhi ama inamaa ana jaalisun anu waan fadhiyaa un baan idhi waxaan anigu isku ogolahay saw fadhiga ma aha waxaan iska anfiyaya ma xaqiiqi baan ka dhiga ma sifo kasta oo juluuska kasoo horjeeday baan ka dhigayo xaqiiqiya oo sifo kaleba melihi ma dhergo ma gaajooda ma idhaahdaa ya ma kaca oo ma fadhiistana ma idhaahda m dee sifooyin oo dhan ma iska anfiyaa inama ana jali haddaan idhaahdo waa maya waayo waxaa la eegayaa sifadan juluuska enisa siiyey sifooyinkii ka agdho dhawaan jiray muxuu ahaa ar juluuska maxaa kasoo horjeeday ya juluus maxaa kasoo horjeeday qiyaam baa ka soo horjeeday soo maaha qiyaamun baan isku diidaya inamaa ana jaalis markaan idha sifada aan diidayaa waa qiyaamka qiyaamka ayaan diidayaa culimo u fiirso dhaqankeenna aad buu ugu jiraa halkan yaree suuqa nin iska waxaad tahay iska laban halkan suuqaad soo marto dee muxsinoo masaakiinta og miskiin yaroo halkaasa ayaad waxoogaa usoo dhiibtay waad socotay oo ku kaloo halkaasna waxoogaa baad usoo dhiibtay saddex nin oo masaajidka ku jira ayaad u timid saddexdii ninaed masaajidka ugu timid baati arho adna intan yar baati labadii kalena waad ka aamustay waad iska baxday ilan labadii kale u heshiiyey kii kale oo way ka qaateen kiioo cabanaya ayaa maxkamadda tegey adigu markhaati kuusoo kaxaystay maxaad odhanaysaa xaakim anuu kanuun baan siiyey wax kanuun baan sii oo kuwii suuqa aad ku siisay maxaad u dafiraysaa iyaga kanuun baan war waxani waa idaafiyo saddexda meesha wada jooga marka la eego keed wax siisay saddexdan meesha wada jooga marka la eego keebaad wax siisay anugu kanuun baan wax siiyey kuwii suuqa aad ku siisay iyo meelihii kale wax ku siisay iyo waxaa lagama hadlayo waa idaafiyo waxaa la eegayaa kolba intii meesha wada joogtay baa la eegaya kolka qasriga marna idaafi baynu odhan marna xaqiiqi baynu odhan haddaba qasrigeenna maanta haddaan sidaa u yara eegno durtaba waxaa inoo soo baxay eeg hadda qasrigi waxaa inoo soo baxay horta duruqulqasri misay ahaayeen arbaca annafyu wailaa waa ko inama waa laba alcadfu bila aw bal aw laakin waa saddex taqdimu ma xaquha taakhiir waa afar duruqu qasri waa afar soo maaha qasrigu muxuu inoogu qaybsamay qasru sifatin calaa mawsuuf iyo qasru mawsuufin calaa ifa labadaa ma arkaysaa qasru ifa calaa mawsuufa ama qasru mawsuuf calaa ifa labadaa afartii dariiq ku dhufo laba afar ku dhufo sideed sow maaha sideeddaa waxaad kusii dhufataa waxaad maanta haysataa oon imika maraynaa maxay qasru idaafiye iyo qasri xaqiiqiyo sideedii kusii dhufo lix iyo toban qasri maiga haysataa lix iyo tobankaa qasri waa inta cashirkeenani uu qorayo waxaad kusii dhufan kartaa lix iyo tobankaa inuu qasrigu yahay dee kii la jiray qalbi iyo tacyiin iyo ifraad saddex kusii dhufo lix iyo tobankaa sideed iyo afartan qasri maiga haysaa horta sideed iyo afartan qasri waxaa jira sida caadiga ah qasrigu saddex kun oo qaybood wuu gaadhaa qaybihiisu saddex kun oo qaybood qasrigu u gaadhaa asal ahaan marka laga hadlayo laakiin dariiqa laga galaan kuu sheegayaay dariiqa laga galaa waa halkaa halkaa iminka intaa aan kuu sheegay haddaad haysato kutubta waaweynee dee balaaqada ka hadasha saddex kun oo qaybood qasriga waa la gaadhsiiya sida caadiga ah waa taqsiimu lqasri qasriga ayaynu u qaybin xaqiiqiyin wa idaafiyin qasri xaqiiqiya iyo qasri idaafiya ayaynu u qaybin almila tusaalayaashan bal hadda igahoo amaa tusaalayaashan bal hadda eeg markaynu tusaalahan eegno ama aynu numberkan eegno wuxuu ku yidhi laa yurwi misra masar ma dhergiyo min alanhaari xagga webiyada ila niilu webiga niil mooye wax kale war masar niil mooye horta webi kaloo maraa muu jiraa oo niil ahayn masar niilunbaa mara niilunbaa wax u qabta oo dee niilunbaa dhergiya kolka hadaba markaan idhaa masar niil unbaa dhergiye webiyada caalamka marka la eego eeg qasrigaasi ma xaqiiqiba mise maaha xaqiiqi mise waa idaafi eeg masar niilun baa dhergiya baan ku idhi webiyada webiyada niilun baa ka dhergiya webiyadii kale u eeg xaqiiqi markaad eegayso webi baan ka hadlay webiyada marka la eego niilun baa ku filan webiyadii kalun eeg ha fogaanin webiyada kale markaad eegto muxuu noqonayaa qasriga halkaa ku jiraa markaa okay xaqiiqi buu qaatay kitaabkeenu ragga ah, ragga balaaqada rag kala laakiin qaata si aan xaqiiqi ahayn oo qaadanaya inuu idaafi yahay iska qaada xaqiiqi kollay kitaabkeenu dhowr meelood buu wax ka yar galaayo halkeennan iminka aan marayna xaqiiqi buu qaatay waa mas'alada eeg xataa ardaydii kuma baraarujinin nooca qaybaha ah, dee khilaafka ku jira fanniga uma sheegin waxaa kaloo jira cashir aynu soo marayni shalayna waxaan arkayay isagoo munaadaha meelo kale oo welibana balaaqada daciif ku ah isagoo qaatay waxaynu maraynaa laa yurwi misra wadanka masr ma dhergiyo min alanhaari xagga webiyada ila niilu webiga niil a ah mooye wax kaleba ma dhergiyo inama arazaaqu ka wax arzaaqa allahu un weeyaan ilaahay un baa wax arzaaqo risqiga bixiya warka wax arzaaqe risqiga bixiyaa waayo ilaahay un cid kaloo wax arsaaqdaa miyay jirtaa dunida oo dhan bal si kastau raadi miyay jirtaa cid kaloo wax arsaaqdaa adig waxay kula tahay xoog inuu arsaaqo mise caafimaadka arsaaqaad o dhan may cilmigu waxba ma arsaaqo xoogu waxba ma arsaaqo xeeladu waxaasoo dhan waxba ma qabtaan war ilahay baa risqiga bixiye subxaanahu wa tacaala inama arasaaqu allah runtii qadiyadaa culimmadu si wanaagsan bay u tacliiliyeen qadiyadaa odhanaysa dadka aqoon-yahanka ah marka laga dhigay fuqaro si wanaagsan bay u tacliiliyeen waxay idhaahdeen hadii aqoonyahanku ay hanti yeelan lahaayeen bay idhaahdeen aadamuhu wuxuu iloobi lahaa ilaahay waxaa la moodi lahaa inuuna ilaahay risqiga bixine inuu cilmigu risqiga bixiyo kolkaas kioo laguu sheegayo inuu risqiga ilaahay uuni bixiyo ayaa inta badan marka la baado aqoonyaanku dad hantile maaha sida caadiga ah marka ad eegto dadka aqoonyaanki hanti male kolka waxa wey waxaa lagu tusayaa inuuna cilmigu waxba bixin ilaahay raasiqihi inuu jiro ayaa lagu tusaya oo risqiga bixiya inama raaiu kawa arsaaqaya inama raasiqu kawa arsaaqaya allahu ilaahay un weeyaan maxay kula tahay xaqiiqi iyo idaafi xaqiiqi weeye laa jawaada wax deeqsiihi ma jiro ilaa caliyun cali mooye war deeqsi markaad ka hadlaysa cali mooye cid kaloo deeqsiihiba ma jirto laa jawaada ilaa caliyun cali unbaa deeqsiya baan ku idhi ka sheekay halkan laa jawaada ilaa caliyun ma idaafi ba mise waa xaqiiqi war waa idaafi idaafi laga yaabaa inaad qol yar iskugu timaadeen saddex nin ay laba ay bakhiilin yihiin midna uu cali yahay maxaad odhan markaa laa jawaad laa jawaada ilaa caliyun baad odhan laa jawaada ilaa caliyun kolka yaad hadalka ula jeedaa intan meesha joogtaad la jeedaa laakiin lama jeedid dunida oo dhan ilain dunida rag la yaqaanay baa jire xaatime daai iyo rag baa jiray nabiyullaahi ibrahim iyo rag baa jiray dunida la yaqaanay dee deeqsinimadooda laa jawaada deeqsi ma jiro ilaa caliyun cali mooyaane waa idaafi markaa inamaa xasanun xasan uun baaba shujaacun geesiya haddii geesi la rabo xasanunba weeyaan number one waa xasan bui geesi haddii la rabo inamaa xasanun shujaacun maxay kula tahay markaa inamaa xasanun shujaacun markaan idhaa qasrigaasi ma idaafiba mise waa xaqiiqi waa idaafi dhowr nin baad ula jeedaa hadalka ee ulama jeedi dunida oo dhan ila dunida waxaa ku jiray raggeesiyiina cantaraa ku jiray o carab carab oo dhani ku faani jirtay or cantara bay yidhaahdeen bal ka waran raganimada ya cantarow ka warran bay yidhaahdeen anigu sida doqoniimada ama sida daksiga iskuma tuuro buu yidhi dagaalka waan eegaa bu yidhi meeshaan u arka buu yidhi dhiiranaantu inay wax keenaysana waan ku dhiiradaa meeshaan u arka inay khatar igu haysana waan ka joogsadaa buu yidhi cantarata bnu shadaad iyo rag lamida saxaabadeenniyaad garanaysaa dee khaalid bin waliid iyo xamza bin cabdilmualib iyo maxaan de rag baa ku jiray runtii taariikhda waa la garanayaa rag badan baa soo maray rag waxaa jiray gaaladu markay arkaan arkaanun hadda indhaha markay saaraan saaraanun ciidankooga ujabayey mujarad inay arkeen salaaxadiin maalin maalmaha kamid a ah ciidanka gaalada oo dhani wuxuu ku jabay maxay maalin bay isagun bay arkeen kii faransiiska haystay oo rag boqol kun lagu qiyaasaya ay gaadkiisa yihiin oo ciidankiisa in yaroo oo halkaa joogta kolba boqol kunoo dhadhow u diraya oo la dhammaynayo kolba inta boqol kunoo dhadhow loo diro haddana la dhammaynayo ayaa waxa dhacay mataqaanaa waxaa dhacay wuxuu arkay ciidankan gaalada ninka ugu laynta badan buu arkay ciidanka gaalada ninka ugu laynta badan ee gaalada aan reebin buu arkay illa waa nin siwaasalaxadiinkii muslimiintaba haystay nini kama soo horeeyo safka hore kama xigo waana ninka ciidanka medhiyey kii faransiiska oo lagoo tunka ragga ku dul socda oo carshi yar loo sameeyo carshikaa yar daawanaya oo shimbiro yar yar loo keeno laleeyahay shimbiraha yaryar werwarkay kaa ilaalinaya ma ninkaasa dagaal hogaamin nin ragga dun ku dul socda laleeyahay shimbiraha yaryarna daawo werwarkaa kaa ilaaliyaane ayaa dagaalkii isagiibu usoo dhawaaday laakiin werwar badan ma hayo boqolkun wax ka badan baa ilaalinaya isaga muslimiintuna tiro badan ma ahayn markaasuu arkay ninka ragga laynaya ninkuu yahay war ninkaa ii sheega bu yihi ninkaa ninkaa ii sheega ninkaasi ninkuu yahay waxaa lagu yidhi waa kii muslimiinta haystay waa salaaxadiin buu yidhi markaas wax kale ma odhana idhiga idhiga buu yidhi inta la dhigay buu orod isdhigay wuxuu yidhi marka <laughs> ciidankooga maahe madaxdoodu markay caynkaa u dagaalamayaan maxaad u malayn bu yidhi ciidankooga eeg ciidankii gaaladu maalinta inay arkeen salaaxadiin ayay jabeen wax kale lamayn jabin kolkaa geesiyiin bay muslimiintu lahaayeen hamoodin inamaa xasanu shujaac marka la yidhaha waa idaafi xaqiiqaha ka dhigin albax qadamna waxaanu laka kuu qadimnay ana alqasra qasrigu yanqasim inuu u qaybsamo bixasabi darafayhi labada dhinac marka la eegayo ilaa qasri sifatin mid sifo oo sifo la qasrinayo calaa mawsuuf lagu qasrinayo wa qasri mawsuuf iyo mawsuuf la qasrinayo calaa sifa lagu qasrinayo wa hunaa halka nuriid waxaan doonaynaa an ubayina laka inaan kuu caddayno annahu yanqasim inuu qaybsamayo taqsiiman aakhar qayb kale biictibaari alxaqiiqati walwaaqic xagga xaqiiqada iyo waaqica ta'mal waxaad ka fikirtaa almihaalayni alawalayni labada nambar ee hore tajid waad helaysaa alqasra fiihima qasriga dhexdooda min baab qasri sifa cala almawsuuf isagoo ah waidaa tadabarta sifata sifada markaad eegtana fii kullin min almihaalayn wajadta waad helaysaa annahaa laa tufaariqu iyadoon faaruqayn mawsuufaha ilaa mawsuufin aakhar mutlaq fa irwaau lardi dhulka oo la dhergiyo almasriyati ee masr fi lmithaali lwal sifa waa sifo laa tatajaawazu niil webiga niil ma dhaafto ilaa gayrihi uma dhaafto oo min saa'iri anhaari dunyaa webiyaasha adduunka wrisqu risqigu fi miaal ani sifatu waa sifo laa tatacaddaa mana gudbayso almowla caza wajala ilaa siwaahu uma gudbayso wayusama waxaa lagu magacaabaa alqasru qasriga fi haadayn اlmihaalayni labadan tusaale qasran xaqiiqiyan baa la odhanaya wakadalika saasoo kalunbu kullu qasrin qasri kaste ahaanaya oo yakhtasu fiihi lmaqsuuru maqsuurka uu ku gaabnaanayo bilmaqsuuri calayhi ikhtisaasan ikhtisaas manduuran fiihi la eegayo ila alxaqiiqati walwaaqic xaqiiqada iyo waaqica marka la eegayo bian laa yatacadaahu markuuna u gudbin ilaa gayrihi aslan undur waxaad eegtaa ila lmihaalayni labada namber alakhiirayni ee ugu dambeeya تجد الر qصرga waad heli في أwلهma kooga koobaad مiن baabi qصر الصفة عalى الموصوف صفadii oo lagu gaabinayo mwصuufka و في ثاanihima kooga labaadna مiن baabi qصر الموصوف عalى صفة وإdaa تdbrta markaad ka fikirto almqصuرa lagaabiyaha في kuli minهma wajadtahu waad heli مkhtaصankii oo khaaص ku ah bالmqصuر عalayhi باإضاaفة ay بالنiسبة marka loo eego ilىa شhayءi mعayan شhay mعayana laa ilىa جamيiع ma عadاa wax kastoo kasoo hadhaysa marka la eego maaha faina almutakalima hadluhu fi lmithaali alawal namberka koobaad yaqsidu wuxuu u jeedaa an yaqsira inuu an yaqsira inuu gaabiyo an yaqsura inuu gaabiyo sifata aljuud sifada deeqsinimada ah calaa caliyin cali inuu ku gaabiyo binisba marka loo eego ilaa shaksin aakhar shaksi kaloo mucayaninka khaalid maalan walaysa min qasdihi ujeeddadiisaba ma aha ana haadihi sifata sifadan iyo tilmaantan laa tuujad lama helayo inuu ina yidhaa fii gayri caliyin cali gayrkii lagama helayo oo min jamiici afraadi linsaan insaanka afraaddiisii soo hadhay oo dhan fa ina alwaaqica waaqicu khilaafu dalika arrinkaa waa khilaafaya wakadalika alxaal waa sidaas oo kalun xaalku fi lmithaal athani numberka labaad walidaa sidaa darteed yusama waaa lagu walidaalika sidaa darteed yusamaa waxaa lagu magacaabaa alqasru fi lmithaalayni labada number qasran idaafiyan wakadalika saas oo kale unbuu ahaaday kullu qasrin oo yakuunu takhsiisu fiihi takhsiisku uu noqonayo dhexdiisa bilidaafa mid loo eegayo ilaa shayin aakhara shay kale alqaacida aw lkhulaasa yanqasimu lqasru qasrigu wuu qeybsamayaa bictibaari alxaqiiqati marka xaqiiqada la eegayo walwaaqici iyo dhabta qismayn buu uqaybsamaya xaqiiqiyin waa mid xaqiiqiya wahuwa an yakhtasa waa inuu khaas ku noqdo almaqsuuru maqsuurku bilmaqsuuri calayhi bixasabi alxaqiiqa xagga xaqiiqada marka la eegayo bixasabi alxaqiiqa iyo walwaaqic bian laa yatacadaahu waa inuuna u gudbin ilaa gayrihi aslan iyo idaafi wahuwa maa kaana alikhtisaasu fiihi ka ikhtisaasku u dhexdiisa yahay way bixasabi alidaafati ilaa shayin mucayan shay gaara marka loo loo eegayo ama si loo leexinayo namuudajkan bal hadda ila eg namuudajkani wuu ka shaqaysan yahay waa in lagu macneeyuun bayin waxaad caddaysaa fiima yati waxa soo socdaa nawca qasr qasriga noociisa wa cayin waxa kaloodna tustaa kula min almaqsuuri waalmaqsuuri alayhi qaala allahu tacaala alle ayaa aayaddan ku yidhi inamaa yaksha allaha ilaahay waxa ka baqa oo keliya un min cibaadihi addoomihiisa alculamaa ilaahay keliya waxa ka baqa un culimada dadka kale ilaahay kama baqaan culimada un baa ka baqda macnaheedu waxa weeye marka ilaahay ka baq lagu leeyahay subxaanahu wa tacaala si cilmiyeysan uga baq baa lagu leeyahay si cilmiyeysan uga baq baa lagu leeyahay kolka haddii aqoontii ay kaa maqan tahay ood iska caabuduun tahay waxaa laga yaabaa adigoo daacad ah adigoo ilaahay ka baqisle laakiin in cilmi la-aani meelo xun ay kugu tuurto in badan bay dhacday nimankii reer binu israa'iil bay ku dhici jirtay aad iyo waktiyo badan bay ku dhici jirtay reer binu israa'iil waxaa la sheegaa nimanka reer banu israaiil qaar kamidihii oo rubaaniyoontiridii ama suufiyadoodiiihi intay baktiga dilaan jiir buu midiberi dilay intuu jiir dilay baktigiisii ayuu qoorta sudhay markaasuu cibaadaysanayey eeg bakti haddaad adu bakti disho ka waran in badan baa la arkay dee suufiyadaaba maaha suufiye kalaaba lagu arkay xataa reer banu israiil aan oo sharcigeenana rag bakti sito haddana salaa tukanaya ka bakti buu nijaasu xambaarsan yahay salaadna wuu tukanaya waxaa lagu yidhahar maxaa kugu kalifay ood baktigan la wada tahayoo geerida yaadan ilaawin baan isleeyahay buu yidhi geerida mawdka ha ilaawine kolba kanuun yaro eeg baan isleeyahay buu yidhi kolkaa aqoon laaantu aantu waxyaabo badan aad u badan aad u badan aad u badan ay qofka ku tuuri kartaa laakiin qofku hadduu aqoon leeyahay waxa weeye cibaadadiisani waxay ku salaysmaysaa maxay aqoon bay ku salaysmaysaa aqoon iyo yaqiin bay ku salaysmaysaa inamaa yaksha allaaha ilaahay waxa ka baqa oo keliya uun min cibaadihi addoomihiisa marka la qiimeeyo addoommaha ayaa ilahay un ka baqa alculamaa culimada unbaa ka baqaysa markaa haddaba nooca qasriga bal halkaa sheega ma qasru sifa calaa mawsuuf ba mise waa qasru mawsuuf calaa sifa waa qasru sifa calaa mawsuuf alculamaa baa ilin meesha ka ma xaqiiqi ba mise waa idaafi may xaqiiqi buu noqonaya addoommada marka la eego adoomada oo dhan dee marka la eego culimadunta dadka aqoonta lahaa unbaa ilahay si dhaba ah uga baqaya baqdintoodu waa mid cilmiyeysan weeyaan ariiqa qasriguna waa inamaa maqsuurku waa yaksha allaha maqsuuru calayhiguna waa alculama alculamaa buu maqsuuru calayhiguna noqonaya aayadda malaha qiraa'aad baa jira inamaa yaksha allahu min cibaadihi alculamaaa mid odhanaysa ilaahay baa ka baqa culimada ilaahay suu uga baqaa culimada baqdintani waa tu ixtiraam weeyi ma aha baqdin caadiya inamaa yaksha allahu haddaad akrido maaha ilaahay uu ka baqaa baqdintii dee aad ka cabsanaysay waa mid waxa weeyaan ixtiraamuu ku jiro oo qiimaynuu ku jiro tacdiim uu ku jiro wamaa muxamedun ma aha muxamed ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale qad khalat way tagtay min qablihi isaga ka hol arusulu rusushii oo hore u geeriyooday way geeriyoodeen afa in maata inuu geeriyooday nebi muxamed ama inuu geeriyoonayo aw qutila ama se la dilayo inqalabtu miyaad u noqonaysiin calaa acqaabikum cidhib cidhib markaad diinta fahanto dee nebi maxamed hadduu geeriyoodiyo haddii la dilaba miyaa diinta ka baxaysin ilan waad fahamteenoo tiirasheedii baad fahamteene ma nebi maxamed baad caabudayseen mise ilaahay baad caabudayseen ilaahay baad caabudayseen kolkaa rasuulku hadduu geeriyoodo dee xaq buu idinka dhintay xaqiisii un sii raaca xaqiisii unbaad sii haysanaysiin wamaa muxamedun ma aha muxamed ilaa rasuulun rasuul mooyaane qad khalat way tagtay min qablihi isaga ka hor arusulu rusushii oo horay bay ilaahay rusushiisi u geeriyootay afa in maata hadduu dhinto nebi moxamed ow qutila amase la dilaba inqalabtum ay rajactum miyaad noqonaysiin calaa acqaabikum cidhib cidhib miyaad u noqonaysiin diinta miyaad ka baxaysiin haddaba waxaan u jeednaa wamaa muxamedun ilaa rasuul waa qasri qasrigaasi waa qasru mawsuufin calaa sifa kii hore cagsigii weeyaan waana idaafiyo nebiga sifada risaalada a un lama sii unbaa la siinaya markaan idhaa sifooyinka o dhan looma diidaye waaritaan unbaa loo diidaya waa idaafi dariiqa qasriguna waa annafyi walistinaa maqsuurkuna waa muxamed maqsuuru calayhiguna waa rasuul qaala labiid ninkii labiid lo odhan jiray ayaa gabaytiiyo wuxuu yidhi wma almar'u ila kalhilaali wadaw'ihi yuwaafi tamaama الshahri uma yadibu faculun mafaailun faculun mafaailun faculun mafaailun faculun mafaailun wama almar'u qofku maaha buu yidhi ila kalhilaali bisha oo kale mooyaane iyo wadaw'ihi iftiinka bishu ay leedahay yuwaafi wuu dhammaystirmaa tamaama shahri bishu markay dhammayska tiran tahay uma yagiibu haddana wuu dhacaa oo uu dib uu u qarsoomaa adigu haddaad maanta dhammaystiran tahay ood leedahay caruurnimadii waan ka soo baxay jahligii waan ka soo baxay aqoon la-aantii waan ka soo baxay iyo madowgii iyo qudcurkii maxaa kaa maxaa kuu dambaynaya dee geeri baa kuu dambaynaysa kolkaa qofku waa bil oo kale iyo iftiinkeego kalun buu noqonaya haddaba halkan markaynu eegno horta labiid binu rabiica waan nin la garanayo waa nin kolley nebi maxamed xadiidka bukhaariga ku qoran uu kaga hadlay waa ninuu yidhi asdaqu kelimatin qaalaha shaacir kelimatu labiid gabayaa oo dhani kelmaduu yidhaa ah, waxa ugu run badan buu nebi maxamed leeyahay xadiidkaa bukhaariga ku yaala kelimatu labiid labiid binu rabiica waa nin gabayaaa jaahiligiina uu ka gebyi jiray xilligii rasuulkana uu soo gaadhay xaafidulqur'aan buu isku bedelay laakiin min almucamariin buu ahaa dadkii cumriga dheer ilaahay siiyey ilaa boqol iyo afartan sanadood ayuu jiray waaba laga badiyaaba ragga qaarkoodna waa kii gabayga tiriyey markuu toddobaatan iyo toddoba marayo ayuu gabay tiriyey oo cumriga kaga hadlayo ilaahu haddaad saddex igu darto buu yidhi oo siddeetan iga dhigto ciqdigii wuu buuxsamay buu yidhi tiradii way buuxsantay siddeetankii markuu marayo ayuu gabay kala tiriyey boqol iyo toban markuu marayo haddana gabay tiriyey boqol iyo toban boqol iyo afartan markuu marayo ayuu gabay tiriyey uu leeyahay waxa idhibay buu leeyahay wa suaali haada naasi kayfa labidu waxa idhibay buu dadkan ummadii oo dhan un baa iy kayfa labid kayfa dee oday afar boqol iyo afartan jira ka waran kayfa labid waaba waaba yaaba buu yidhi eeg eh, haddana garashadiisu ismayn bedelin ninkaa ah. tamaam buu ahaa mar kaste buu ahaa kolkaa wuxuu yidhi wamalmaru maaha buu yidhi qofku ilaa kalhilaal bil mooye wax kale waa bil wa waxaynu nahay un bil yaroo soo un baynu nahay inta ay bishu joogtana waad joogaysaa gebagabadana waad dhici doontaa uuna maalin dhown baa laga yaabaa inaad iska dhacdo wama lmaru qofku maaha ilaa kalhilaali bil mooye wax kale wa dawihi iyo iftiinka bishu ay leedahay yuwaafi wuu dhammaystirmaa tamaama shahri bishu markay taamka tahay oo waad arkaysaa isagoo awooddiisii isgaadhay uma yagiibu kadib uu dhacayaa aaway haddaba qasrigaasi waa qasru mawsuufin ala ifa mise qasru ifa cala lmawsuuf waa mawsuuf ala sifa weeye idaafi iyo xaqiiqina waa midkee idaafi weeyaan qasrigana nafyi iyo ilaa baa lagu gutay maqsuurku waa almar-u maqsuuru calayhiguna muxuu noqonayaa kownuhu kalhilaal jaariyo majruurka halku kutacalluq kownku ku tacalluqayaad soo qaadanaysaa kownuhu kalhilaal qaala bnu rumi wuxuu yihi ninkii ina ruumi lo odhan jiray filmadxi isagoo amaan samaynaya amwaaluhu fii riqaabi الnaasi min minanin la fi اlkhazaa'ini min cayni wamin nashabin amwaaluhu fii riqaabi الnaasi min minanin la fi اlkhazaa'ini min caynin wamin nashabin mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun مستفضلون فاعل مستفضلون فاعلون wuxuu yihi markuu tirinayey amwaaluhum ninkan hantidiisu fii riqaabi nnaasi dadka qoorihiisa ayay ku sugan tahay min minanin gallado iyadoo ah ninkani dadka hantida wuu qaybiyaayo nin kasta jeebkiisa iyo qoortiisa galladiisa ka laadlaada buu yidhi waa deeqsi buu ujeedaa markaa amwaaluhum hantidiisu fii riqaabi nnaasi dadka qoorahooga ayay ku sugan tahay min minanin galada oo kale iyadoo ah laa fi lkhazaaini buu ku leeyahay khazaa iyo bangiyada ma dhigto min caynin dahabka wa min nashabin iyo nashabkaba min caynin waa dahabka iyo fidada nashabku waa dhegitaanka min nashabin dhegid aawade isagoo ku dheganuun oo de aan bixinaynin bangi kuma rito hantida nashab waa ku dhegidaa caynna waxa weeyaan hantida dahabka iyo fidada ayaa cayn loo yaqaanaa amwaaluhum ninkan maalkiisu fii riqaabi naasi dadka qoorahooga ayay ku sugan tahay min minanin gallad oo kale iyadoo ah waa gallado dadka ka laadlaada laa fi lkhazaa'ini bangiyada laguma rido min caynin dahab iyo fido iyagoo ah wa min nashabin mintaasi tacliiliya la yidhaahdaayo isagoo ku dhegan ama ku kogsan un lagu ridi maayo buu doonayaa inuu yidhaah haddaba qasriga halkaa ku jiraa muxuu noqonayaa amwaaluhu fii riqaabi nnaasi min minanin horta qasrigaasi wuxuu noqday maxay qasru mawsuufin calaa sifa buu noqday marka koobaad marka xigana idaafi buu noqday marka xigana almacduuf billah buu noqday marka xigana amwaaluhu baa maqsuura kownuhaa fi riqaabi naasna waa maqsuuru calayhigii weeyaan wa qaala waxaa kaluu yidhi wamaa cajibnaa wain asbaxta tucjibuna an najtazii dahaba min mawdici dahabi lakin cajibna licurfin la nukaafiuhu wanastaziiduka minhu akar alcajabi wma cajibna wain asbaxta tujibna an najtazi dahaba min mawdici dahabi an najtani bay ku haboon tahay waa an najtani ba falaya wma cajibna wain asbaxta tujibna أن اجتني ذهبا من موضع ذهبي لكن عجيبنا لعرف لا نكافئه ونستزيدك منه أكثر العجب وما عجبنا ما نان يابن wain asbaxta abad noqoti tucjibunaa nin naga yaabinaye war annagu maanaan yaabin adu waad naga yaabisaaye an najtaniya inaan ka guranno dahaban dahab min mawdici dahabi meeshii dahabka laga filanayay haddaad hanti badanna siiso waa lagaa filanayey buu yidhi kolkaa inaanu dahab ka guranno meeshii dahabka lama yaabanin buu yidhi haddaa maxaanu la yaabanahay markaa laakin cajibnaa waxaanu la yaabnay licurfin deeqsinimo laa nukaafiuhu abaalcelinteeda aanaan samayn karaynin wanastaziidu ka ziyaadaanu kaa dalbaynaa minhu xaggeega akar alcajabi yaabka ugu badan deeqsinimadan waxaanu la yaabanahay aanaan ka abaalcelin karaynin gabayaaga kale aan kuugu daro kollay kitaabkaa kaaga shaqeeye ila allahi yashku la ila nnaasi anani ara larda tabqa wlakhilaau tadhabu ila allahi ilaahay un ashku ku cabanaya ilaahay un ku cabanaya laa ila nnaasi dadka uma cabanayo inanii anigu halkaa inanii maydin yidhi ma anani buu yidhi mise inani anani ashku buu ku xidhayaa markaa haddii inani la yidhaha hadal caadiyuu noqon haddii kale ashku bay ku xidhnaani ilallaahi ilaahay unbaan ashku ku cabanaya laa ila naasi dadka uma cabanayo annanii anigu araa waan arkaa alarda dhulka tabqa iyadoo baaqiya wal walakhilaa'a saaxiibadana waan arkaa tadhabu iyagoo tegaya dhulkii sidii unbay u joogtaa oo gurigaagii waad ka dhimanaysaa uun laakiin asxaabtaadii mee dee way wada geeriyoodeen adaa ka soo hadhay insha allahu tacala bartaha inoogu joogo wallahu aclam